الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سعيid بن zayd waxaanu ka soo baxnay wiilkii iyo aabbihii zayd ibnu xaariiyo saam ibnu zayd labadaa saxaabi laba qisooyin oo aad iyo aad u cajiib badan baanu ku soo marnay waxaan fiirinaynaa haddana saciid bin zayd saxaabiga lagu magacaabo waxaa halkudhig u ah allaahumma ilaahayow inii allaahumma ilaahayow in kunta haddii aad tahay xaramtanii midaan iigu talagelin oo aad iga xaaraantinimaysay min haada alkhayri khayrkan ee kan ah falaa taxrim minhu ilaahow ha ka hoojinin oo ha ka xaaraantinimaynin xaggiisa ibni saciidan wiilkaygii saciid ahaa wiilkaygii saciid ah ilaahayow ha ka qadinin waa zayd oo waalidu saciid saciid aabbihii oo zayd ah ayaa hadalkaa yidhi ilaahayow haddaad aniga iga qarisay iga qadisay oysan ii suuro gelin khayrkan iyo rumayntan iyo diintan islaamka ilaahow ha ka qadinin oo ha ka xaaraantinimaynin wiilkaygii saciid ahaa bacdamaa saciid laga hadlaayo intaanan saciid u gelin aabbihiisaa marka laga bilaabayaa sheekada waqafa waa istaagay zayd ibni camr bin nufayl ninka lagu magacaabo baciidan meel ka fog ayuu istaagay can zaxmati annaasi dadka ciriirigooda zaxmadii iyo ciriirigii dadka meel waxoogaa ka duruqsan ayuu zayd istaagay oo siciid aabbihii ah yashhadu asagoo daawanahaya oo fiirsanaya qurayshan quraysh wahiya qurayshoo taxtafilu u dabaaldegaysa biciidin ciid oo min acyaadihaa ciidaheeda ka mid ah waxay u faystaynayeen oo ay damaashaad u samaynayeen ciid ciidaheeda ka mid ah zayd ibna camar bin nufaylna waa dhex joogayo meel gees ah oo dadka meeshay ku aroorsan yihiin ah ayuu ka daawanayay waqafa waa istaagay zayd bin camar ibnu nufayl baciidan meel ka fog can zaxmati annaasi dadka saxmadoodii ciriirigooda yashhadu asagoo daawanayo fiirsanaya qurayshan quraysh wahiya qurayshoo taxtafilu u damaashaadayse u dabaaldegaysa biciidin ciid oo min acyaadiha ciidaheeda ka mid ah fara'a zayd wuxuu arkay alrijaala raggiyo yactajiruuna madaxa ku duubtay alcamaa'ima camaamado camaamadooyin assundusiya ee sundusi loo nisbeeyey xariirta middeeda sunduska ah waa midda jilcan ayaa la yidhaahdaa sunduse camaamado sundusyo ah oo ka samaysan xariirta middeeda jilicsan raggiyo madaxa ku duubtay camaamadihii alqaaliyati ee qiimahoodu sarreeyo qaaliga ahaa wayakhtaaluuna raggii oo ku xarakoonahaya ayuu arkay bilburuudi go'o alyamaaniyati ee yamaani loo nisbeeyey athamiinati oo qaali ah idan waa ciido maalmaha ciidda dadka dharka ugu qaalisan iyo kuwa ugu quruxda badan ee ugu fiican bay soo gataan raggaan ayagana waa ciiddoodii madaxaa ragga waxay ku soo duubteen camaamado xariir ah oo qaali ah wayakhtaaluuna waxay ku xarakoonahayeen bilburuudi alyamaaniyati buruud iyo go-ooyin yaman loo nisbeeyey afamiinata oo qaali ah waa abasara zayd wuxuu arkay annisaa'a dumarkii waalwildaana iyo carruurtii waqad labiso ayagoo labistay oo xirtay zaahiya hiyaabi dharka kiisa ugu quruxda badan zaahi waa dharka ugu bidhaanta fiican iyo wa badiica alxulali xulalka iyo dahabkii waxyaabaha laysku qurxiyo kuwa ugu badiicsanee ugu sarreeya badiica waa shayga asagoo kale aan la arkin kaasna ayagoo wata buu arkay wa nadara wuxuu kaloo eegay ilal ancaami nimcoolaydii waa xoolihiiyo yaquuduha ay soo hoggaaminayaan almu'siruuna dadkii xoolo qabeenka ahaa mu'siruun waa dadka loo yasiray oo xoolaha haystaa ayay ayagana nimcooyin iyo xoolooyin bay soo kaxeeyeen bacda an xalluuhaa markay ku soo qurxiyeen xoolihii laftooda bianwaaci ziinati ziinada iyo dhalaalkii quruxda noocyadeeda xoolo lasoo xardhay ayagoo dhanba lasoo sharsharxay ayay wadaan dadkii xoolo qabeenka ahaa liyadbacuuha say ugu gowracaan xoolaha bayna ydi l sanamyada agtooda sanamyada in lagu aggowraco ayay markaa usoo kaxeeyeen fa waqafa waa istaagay saciid ee eh, eh, zayd aan dhahee musnidan asagoo cuskaday dahrahu dhabarkiisa ilaa jidaari alkacbati kacbada derbigeeda kacbada jidaarkeeda ayuu ku isnaadiyu ku tiiriyey dhabarkiisa wa qaala wuxuu yidhi yaa macshara quraysh war qurayshay uu qayliyey ashaatu rida ridani khalaqaha allah ilaahay baa khalqay subxaana wa tacaala ridii asnaamtay u gowracayeen buu yidhi ridaan waa ri ilaahay khalqay wa huwa aladii ilaahay waa macbuudkii anzala uga soo dejiyey lahaa ayada almatara roobka min aلsamaa'i cirka uga soo qubay oo farawayad ay ka dharagtay biyihii oo wa ambata u soo dheliyey lahaa ayada alcushuba cooskana min alardi dhulka oga soo bixiyeyo fashabicad ay ka dharagtay cooskiina uma ka bacdi tadbaxuunaha ma waxaad ku qalaysaan calaa kayri ismihi magaciisa magacaan ahayn ilaahay cid aan ahayn miyaad u qalaysaan innii anigu araakum waxaan idin arkayaa qowman tajhaluuna qoom jaahiliina inaad tihiine qoom juhala ah inaad tihiin baan idiin arkaa faqaama waa istaagay ilayhi zayd waxaa uu istaagay cammuhu adeerkii alkhaaab adeerkii khataab baa u istaagay oo dadka gaalada madaxda kuwa ugu sarsareeya dhaqankii hidiyahan wataa ayuu madax ka yahay ragga ugu korkoreeyuu ku jiraa waana waalidu cumar ibn khaaab cumar ibnu khadaab aabbihii waaye idan cumar ibnu اlkhaaab iyo zayd waxay noqonayaan ilmo adeer bay markaa noqonayaan waay saa darteed adeerkii khaaab baa istaagayoo cumar ibnu khaaab aabbihii ah falatamuhu wuu dharbaaxay marka zayd markuu intaa yidhi intuu u soo istaagay yuu hab dharbaaxshaa ka jaray waa dharbaaxay falatamahu wa qaala wuxuu yidhi tabban laka hoog iyo khasaaraha kugu dhacee maa zilnaa kama aanan zuulin nasmacu inaan kaa maqlayna minka xaggaaga haada albadaa afxumidaan afxumidaan iyo badahaan iyo aflagaadaan baan weligeen kaa maqalnaa wanaxtamiluhu waan kuu dulqaadanayno in badan baan ku ixtimaalnay xataa nafida ilaa uu dhammaaday sabarana sabarkeenii halaan ka badan markuu sabri karnuu yidhi marka meeqaad wax ka sheegaysay asnaamyadeenna meeqaad caynaysay haddana dadkii oo ciid la joogo dadku ay ciidayaan yaad ka dhex qaylinaysa hadalkaad leedahay tabban laka hoog iyo khasaaraha kugu dhace maa silnaa kama aanan zuulin nasmacu minka inaan xaggaaga ka maqlayna haada af afxumidaan buu yidhi badaaday af afxumidan inaan kaa maqlayno wanaxtamiluhu aan kuu dulqaadanayno xataa nafida ilaa uu dhammaaday sabrunaa sabarkeena uma aqraa bihi kadib wuxuu ku soo diray sufahaa'a qowmihi qoomkiisa kuwooda maangaabyada ah dad waxaa jira qabta marka looska soo qabta tuuriyeeya haddii looska tuuriyeeya ciyaalka iyo dadka wax magaradkee dhahaya ninkan maxaan ka maxaan u qabanaa maxaan muxuu naga helay dadaan dhahayn waayo sufahaa loo yidhaahdaa uma aqraa bihi wuxuu ku kediyuu ku diray sufahaa qowmihi qoomkiisii koodii caqliga gaabnaa faadowhu way dhibeen walajuu waxay ku sugnaaday daa'imeen fii iidaa'ihi dhibkiisa dhibkiisana way ah, madax adkaadeenoo way ku sugnaadeenoo way daa'imeen xataa nasaxa ilaa uu ka guuray zayd can makata maka xaggeeda baka buuba ka baxay waltaja'a wuxuu iska aaday ilaa jabali xira jabalo xira meesha lagu magacaabo makasaa waxoogaa uga baxsanoo jabalkii xireeq nebiga lagula soo dejiyey iqra ayuu xaggiidii iska magangaluu aaday fa wakala bihi wuxuu u wakaashay uu kala ballamay alkhaaabu khaaabna daa'ifatan koox oo min shabaabi qorayshin qoraysh dhallinyaradeeda ka mid ah koox dhallinyaradii qoraysh ka mida ah ayuu yidhi idinkaa wakiilka ah ninkaa liyaxuuluu say u kala dhexgalaan duunahu asaga iyo wa duuna dukhuuli maka maka soo gelitaankeeda maka yuusan soo gelin bay dhaheen ilaaliya oo saa hortiisa u taagnaada kala dhexgala asaga iyo maka soo gelitaankeeda rag ayuu u wakaashay fawakala bihi wuxuu u wakaashay alkhataabu taa'ifatan koox oo min sharaabi qurayshin qoraysh dhallinyaradeeda ka mid ah liyaxuulu say uga hor istaagaanay u dhex galaan duunahu asaga sukadiisii wa duuna dukhuuli maka maka soo gelitaankeeda fa kaana zeed wuxuu ahaa laa yadkhuluhaa midaan soo gelin maka ilaa siran si dhuumaalaysia maahane si sir ah oo qarsoodi ahoo dhuudhuumasho ah ayuu ku soo geli jiray uma intaa ka bacdi inna zayd ibna camar ibna nawfal ijtamaca wuxuu kulmiyey oo ay kulan qaateen fii khaflatin min quraysh ayagoon quraysh ogayn si khaflaha quraysh ayagooy ku jiraanaan la ogayn ayay ijtimaac sameeyeenoo way kulmeen waxay kulmeen ilaa kulli min waraqat ibni noofil kowdhe wa cabdullaahi bnu jaxshin wa cuhmaan ibnu alxaadid iyo wa umaymata binti cabdilmuطalib camati moxamed ibni cabdillaah moxamed ibni cabdillaah eeddadiis ah intaas ayagoo ah ayay ijtimaac sameeyeen wa jacaluu waxay guda galeen yatadaakaruuna inay isku xusuusinayaanay ka sheekaysanayaan maa qarqad waxay ku maashoodsan tahay fiihi maaga alcarabu carab oo min adalaali baadi ah waxyaabay ku dhex maashoodsantahay qarqiga kugu jirto ay dhexda uga jirta waayo carab oo min adalaali baadi ah faqaala zayd zayd baa liasxaabihi asxaabtiisii wuxuu ku yidhi innakum adinku wallaahi allan ku dhaartee lataclamuuna waad og tihiin anna qowmakum qoomkiinna laysuu calaa shay inayn waxba ahayn shay dushiisaba inaysan ku taagnayn inaynan ilaahay si fiican u caabudaynin wa annahum ayagoo akhta'uu inay ku qaldameen oo ay ku gafeen diina ibraahiima ibraahiim diintiisao wakhaalafu ay khilaafeen haddayba kacbadii ilaahay kayrkiisa nimcadii alle ay ku gowracayaan iyo xoolihii inay akhta ku sameeyeen ay diintii ibraahim ay ku gafeen waad ogtii khilaafeen fabtaguu u raadsada lianfusikum nafafyaalkiinna diinan diin tadiinuuna bihi aad ka diin dhigataan waxaan diin ma ahee baxa diin raadsada buu yidhi in kuntum haddaad tihiin taruumuuna kuwa doonahaya oo raba annajaata badbaado iyo nabadgelyo haddaad badbaado aad rabtaanoo taruumuuna najaa najaad iyo koritaan iyo badbaado kuwa doonaya hataa haddaad tihiin naftiina diin u raadsada fahabba arijaalu alarbaca raggii afarta ahaa way boodeen ila alaxbaari culimmadii oo min alyahuudi waannasaaraa xaggooda ayay u dhaqaaqeenay u boodeen iyo wakayrihim hayrkooda oo min asxaabi almilali dadka diimaha u saaxiibka ah yaltamisuuna ayagoo ka dalbanayo ka raadinaya cindahum agtooda alxaniifata tii sahlanayd oo diinu ibraahiim ibraahim diintiisii ah diintii ibraahim ayay raadinayeeno alyahuudiya nasaari kayrkooda asxaabulmilala ah. xaggooday aadeenay u boodanay u dhaqaaqeen yaltamisuuna ayagoo ka dalbanahayoo ka raadinaya cindahum alxaniifata tii xaniifada ahaydee baadilka ka ilatay ama xaniifada waa tii sahlanayd oo diina ibraahiima ibraahim diintiisa ah amaa waraqata binnawfil fatanasara wuu iska nasraaniyoobay asaga diintii nasaara ayuu qaatay wa amaa cabdullaahi bnu jaxshin iyo wa ibnu اlxaarifna falam yasilaa ilaa shayin waxba uma dhaqaaqin ayaga falam yasilaa ma aysan gaarin ilaa shayin shayna falam yasilaa meel ma gaarin waayo ayaga way iska joogeen وأmا زayd بن cmر بن نufaylna fakاanat lahu qiصة sheekaaba ku jirta asaga dhacdadiisa wixii uu sameeyey qisaa ku sugan waa zayd ibni camar ibni nufayl fa kaanat lahu waxaa u suganoo u ahaatay qisa falnadcu ha aan uga tagno falnadac lahu aan u dhaafno aan uga tagna lahu asaga alkalaama hadalka bal asaga sheekada aan u dhaafno liyarwiiha lana suu nooga sheekeeyo asagaa ku fiican bal inuu noo sheekeeye aan u dhaafna asaga hadalka qaala zaydun ase hadalkii qaatay zayd wuxuu yidhi waqaftu waxaan u kuur galay oo aan dul istaagay cala alyahuudiyati waalnasraaniya diintii yahuudiyatii nasraaniyeed fa acradtu canhumaa labadoodaba waan ka jeestay buu yidhi id waqti lam ajid aanan ka helin fiihimaa dhexdeeda maطma'innu ilayhi waxaan ku xasilo wax aan ku xasilo xaggeeda kama helin idma'niino iyo waxaan ku degoo laabtaydii ku sugnaato ayaan ka waayey jacaltu waxaan guda galay adribu inaan garaacahayo fi laafaaqi jihooyinka adrib macnaa waa safar inaan ku soconayoon garaacayo dhulka aafaaqdii jihooyinkooda dhan baxhan baarid darteed can millati ibraahiima ibraahiim milladiisa anoo baxsinaya oo baaraya xataa sirtu ilaa aan ahaaday oo aan gaaray ilaa bilaadi shaam bilaadii shaam saan u raadinayoo magaalaba magaalaan nagu dhacaayay shaambay shaam bayga tuurtay fadukira lii waxaa la ii sheegay raahibun suufi cindahu agtiisa cilmun cilmi oo min alkitaabi kitaabka ahaaday nin raahib ah oo caalim ah oo agtiisa cilmi kitaaba yaala ayaa la ii sheegay faataytuhu waan u tegey faqasastu waxaan uga sheekeeyey calayhi raahibkii korkiisa amri arrintayda ujeeddada iyo sababta aan u socdo ayaan uga sheekeeyey fa qaala wuxuu ii yidhi araaka waxaan arkayaa oo aan kuu arkayaa turiidu inaad doonayso diina ibraahiima ibraahim diintiisa yaa akhaa maka reer maka walaalkoodiio macnaa ninkaagaa reer maka ha ahow inaad diintii ibraahim aad baadigoobayso ayaan u malaynayaa faqultu nacam haa baan idhi buu yidhi faqultu waxaad idhi nacam haa daalika maa abaqii kaa waa waxaan dalbahayo daalika kaa maa waaye abaqii aan dalbahayo aan raadinayo faqaala wuxuu ii yidhi innaka adigu tadlub waxaad dalbaysa o aad raadinaysaa diinan diin laa yuujadu اlyowma maanta aan la helaynin diintaasi maanta ma laha diin aan oolin oo aan la helin baad raadinaysaa walaakiin laakiinse ilxaq haleel oo aad bibeladika beledkaaga maka ah fa ina allaaha alle yabcau wuu soo bixin doonaa min qowmika qoomkaaga man qof buu ka soo bixin doonaa yujadidu cusboonaysiinaya diina ibraahiima ibraahim diintiisa ninbaa soo bixi doonoo maka ka soo bixi doona markuu ka soo baxana wuxuu u soo baxayaa inuu tajadiidiyo cusboonaynna uu ku sameeyo diinta ibraahim fa idaa adragtahu haddaad haleesho oo ninkaa aad haleeshood gaarto faltasimhu laazimu ha ka fuqin buu yidhi ku dheg asaga ninkaasi meelkaaga soo sokaysa ma jiro faqafala waa uu soo laabtay zayd zayd raajican asagoo ku soo noqday ilaa makata maka xaggeeda yaxudu soo boobsiinaya alkhudaa tallaabada yaxudu asagoo soo dedejinaya alkhudaa tallaabada iltimaasan dalab iyo raadinna u soo socda lilnebiyi almawcuudi nebigii loo ballanqaaday nebigii mawcuudkee la yaboohay inuu imaanayo ayuu u soo cararaayey walammaa kaana markii uu ahaaday fii bacdi ariiqihi jidkiisa qayb ka mid ah bacaa allaahu allaaba soo bixiyey nebiyahu nebigiisa muxamadan muxamed ahaa bidiini اlhudaa walxaq baa lala soo diray intuu soo socduusan maka soo gaarin ayaa nebi moxamed lasoo saaray sal اllahu calayh wasalam laakina zaydan laakin zayd lam yudrikhu muusan haleelin asaga iyo nebiga isma haleelin id wakhti kharajad ay ku soo baxday calayhi korkiisa jamaaca koox oo meel acraabi acraabtiir baadiyaalka ka midoo daddil ah shufto ah jidgooyo ah yaa ku soo baxday faqatalatu markaasay dishay waa la dilay maba uusan soo gaarin ba zayd maka jidka intay uga soo baxeen koox ayay dileen qabla an yabluqa intuusan soo gaarin maka oo tagtax inuusan ku indho kuulanin caynaahu labadiisa indhood biru'yati rasuulillaahi nebiga arigtidiisa sal alla calayhi wasalam asagoosan nebigii arkin makana uusan soo gaarin ayaa dhex markaa lagu dilay wa fii maa wakhti kaana zayd uu ahaa yalfidu mid tufahayo sii daynaayo ay baxayso anfaasahu alakhiira naftiisii ugu dambaysay rafaca basarahu indhihiisii ayuu rafacayo wuxuu u taagay ila asamaa'i xagga kore indhihiisuu cirkasaa ugu taagay wa qaala markaasuu yidhi allaahumma ilaahayo in kunta haddii aad ahaatay adigu xaramtanii mid aan iigu talagelin oo aan ka qaday oo aad iga qadisay min haada alkhayri khayrkan ee kan ah falaa taxrib ilaahu ha iga qadinin oo ha ka hoojinin minhu kayrka xaggiisa ibnii saciidan wiilkaygii saciid ah saasuu halkudhigu ku yimid macnaha saciid saasuu markaa ku yimid intaasi waa halkudhigo horudhac bay ahaydoo aabbihiisaa looga warramay haddaan qisadii saciid gelaynaa washaa allaahu ilaahay wuu doonay subxaanah nasahnaaye an yastajiiba inuu ka ajiibo dacwata zayd zayd dacwadiisii iyo baryihii alle uu baryey famaa in qaama maba uusoon kicinba alrasuulu rasuulku calayhi الsalaaةu wassalaam yadcuu asagoo u yeerahaya annaasa dadka ila alislaami islaamnimada xataa intiiba kaana saciid saciid ibnu zayd uu noqday fii aliicati man dadka ugu hor aamanuu billaahi ilaahay aaminay wasadaquu risaalata nebiyihi nebigiisa risaaladiisana rumeeyey isla markii nebi moxamed soo baxay ee uu yidhi laa ilaaha ila allah dhaha aad liibaantiine ilaahay xaggiisaa layga soo diray asnaamtan iska daaya saciid wuxuuba noqdayba aliica waa safka hore dadka alla aaminay ayuu ugu horeeyey risaalada nebigana rumeeyey laa qarwa yaab lamaha wax cajiib ahoo lala yaabo maaha waayo faqad nasha'a waa koray oo wuu barbaaray saciid fii beytin guri ayuu ku koray yastankiru laga inkiroo laga necab yahay maa kaanad wixii ay calayhi dushiisa ahayd qorayshun qoraysh oo min adalaali baadi ah wiilkaani wax lala yaaba maaha inuu safka hore ka galo rumaynta nebi moxamed sal allau calah wasalam waayo guri ayuu ku koray uu ku barbaaray quraysh waxaan ay walaaqaysee dalaalkii baadida ah laga necbaa wa rubiya wuxuu ku soo barbaaray canugan fii xijri abbin aabba dhabtiisa caasha noolaaday xayaatahu noloshiisa wahwa asagoo yabxahu baadigoobayo raarraadinaya can ilxaqi xaqa aabbaa dhalay oo dhabtiisa ku soo barbaaray baxfi ku samaynayo intaa cararaya adduunka inuu xaq markaa helo wamaata dhintay wahwa asagoo yarkudu ruclaynaya asagoo ruclaynayo ordaaya laahifan neeftuuraaya waraa'a alxaqi xaqa gadaashiisa laahifka macnaa waa qofka inta cabbaar carara ka bacdi codka ka soo baxa waraa'a alxaqi asagoo daba ordaayoo neef tuuraaya hinhaarahaya oday noocaasaa markaa dhalay say u suurogeli weyse marka inuu dadka u horeeya ku jiri waayo waa mutaystoo wax lala yaabo markaa ma aha walaa cajiib aha faqad nasha'a waa barbaaray saciidun saciid wuxuu ku koray fii beytin guri yastankiru maa maa laga inkiro kaanad ay ahaan jirtay calayhi dushiisa qurayshun quraysh wixii ay quraysh dul ahayd guri laga necab yahay ayuu ku koray oo min adalaal baadi ah warubbiya wuxuu ku barbaaray fii xijri abdin aabba dhabtiisa ilaalintiisa caasha noolaa xayaatahu noloshiisa wahwa yabxahu asagoo raadguraayo baxinayo raarraadinaya can ilxaqi wa maata dhintay wahwa yarkudu asagoo cararaya laahifan oo neef bixinayo neeftuuraaya waraa alxaqi xaqi gadaashiisa ka daba walam yuslim ma islaamin saciid waxdahu keligii wainnamaa aslamat waxaa la islaamtay macahu la jirhkiisa zawjatuhu xaaskiisii faadimatu bint khaaab faadima binti khiaab ayuu khaaab eh, eh, faadima binti khaaab ayuu qabay oo cumar ibnu khaaab ukhtu cumar ibnu khaaab ahayd cumar ibnu khaaab walaashii faadimuu qabay asaga iyo faadi macnaha asaga saciid faadima iyo iyo iyo cumarna saddexdooda waxay noqonahayaan labadan waa walaalo asagana walaal xagga adeerkii dhala buu noqonayaa idan gabadha uu qabee cumar walaashiis ah waa gabar adeerkii dhalay macnaha adeerkiisii dharbaaxa ayaa markaa dhalay faatimata bint اlkhaaab ukhtu cumar ibn khaaab waqad laqiya waa uu la kulmay alfataa shaabka alqurayshiyu reer quraysh ahaa min adaa qowmihi qoomkiisa dhibkooda maa kaana maabuu kala kulmay wax kaana khaliiqan mid khaliiq ah oo habboon ahayd an yaftinahu inuu uga fidnoobou kaga baxo can diinihi diinkiisa dhibaatada uu qoomkiisa kala kulmay waxay u dhoweyd oy u habboonayd qofkan marka saasoo kale loo dhibo inuu diinkiisaga baxo ka fidnoobaba walaakina laakiinse qurayshan qoraysh badalan iska badaaye bedelan iska daa inay diintiisii ka bixiyaan min an tasrifahu inay ka iilaan can ilislaami islaam iska dhaafe istaaaca wuu karay huwa saciid iyo wasawjuhu xaaskiisii an yantasica inay ka soo siibaan minhaa quraysh xaggeeda rajulan nin oo min afqali rijaaliha raggooda kuwa ugu culculus wasnan xagga wasankii miisaanka ah ninay aad yaad ugu dhaartaanoo aad u culus ayay awoodeen asaga iyo naagtiisa inay qoraysh ka soo bixiyaan waajallihim ugu weyn khataran xagga khatarta dhibaatada iyo cadaadiska muslimiinta lagu sameeyo ninka ugu ajirsan buu ahaa waa cumar ibn اlkhaaabe cumar ibnukhadaab ayuu ahaayo weliba labadoodaa sabab u noqday ninkaa baalka dahabkaa mushrikiinta uga jiray ee maka quraysh inay ka soo bixiyaan gaalnimada xayثu meel kaanaa ay ahaayeen saciid iyo naagtiisaba sababan sabab bay u ahaayeen fii islaami cumar ibnukhaaab cumar ibnukhadaab islaamnimadiisa islaamnimadii cumar ibnukhadaab baa saciid iyo naagtii uu qabay imtiqaanaa faadimo ahayd faadimana weliba ay ahayd cumar walaashiisa ayaa sabab u noqday iska daa quraysh cadaadiskii dhibkay ku hayeen inuu diinka uga baxee waxayba ka soo fujiyeenba nin aad iyo aad wasan iyo miisaan iyo culays u leh nin culus ayay markaa soo bixiyeenoon caadi markaa ahayn ma uusan noo tilmaamin kitaabka kayfiyadda iyo qaabka ay uga soo bixiyeen iyo sababta ay ahayd laakiin cumar qur'aanka in badan buu tilmaamaa xataa aayaddan qur'aanka ilaa uu ku tilmaamay subxaana wa tacaala falaa uqsimu bimaa tubsiruuna wamaa laa tubsiruun innahu laqowlu rasuulin kariim wamaa huwa biqowli shaacir qaliila maa tu'minuun walaa biqowli kaahin qaliila maa tadakaruun tanziilu min rabbi اlcaalamiin cumar baa u dhuuntay rasuulku markuu akhrinayay mufasiriintu qaar saasay leeyihiinoo nebigoo alxaaq akhrinayuu u gabaday cumar qur'aankiiuu soo dhegaystay cabbaar markii la soo akhriyay buu qur'aankii ta'fiiriyey waayo qur'aanku waa qur'aan cajiib badan waa qur'aan qofka ta'fiiriya waa qur'aan qof allaala qofka ilaahay xaq la doonay subxaana wa tacaala laabtiisa rogaayoo ruxaaya yuu qur'aanku ahaaday mar allaala markuu cabbaar dhegaystay ayuu yidhi wallaahi qowlkan qowl fiican waaye oo qalbiguu ka leeyahay aad buu ula dhacay habkuu isku saarsaarayah qur'aanka iyo sida uu u tilmaamsan yahay shicir inuusan ahayn gabay inuusan ahayn xaaladahaasoo dhan cumar intuu yaabay buu dhahay allay leeya ninkan waa nin shaacir ah qur-aankuna waa shicir ma qaylin laakiin hoos buu ka yidhi rasuulka asagoo qiraa'adii wata waa tii soo degtay ilaahayna uu ku ilhaamiyey falaa uqsimu bima tubsiruuna wamaa laa tubsiruun qur'aanku waa qol rasuul kariim ah markuu cumar yidhi amuu shaacir yahay wamaa huwa biqowli shaacir qaliilan maa tu'minuun markuu saa akhriya buu yaabay se wax u jiraa amuuba kaahin yahay ninkaanba walaa biqowli kaahin buu akhriya nebiga qaliilan maa tadakkaruun tanziilu min rabbi اlcaalamiin markaa waxbaa ku biday laakiin muusan soo islaamin maalintii xigtay ayaa intuu aad io aad ula yaabay uu nebiga dhibkiisii dadka uu ku wado suu asaguu arko u adkaysaya buu seef soo qaatay wuxuu dhaha anaa maanta soo ka soo takhallusaaya anaa qoorta ka soo goynahaya wuu soo baxay asagoo carro xoog badan ka muuqata seeftana garwaaxsan ninbaa koor yimid oo yidhi inteed u qasdaysaa yabna khataab markaasoo dha waxaan u socdaa ninkaa bidciga ah ee dadka xumeeyey ee diinka xun dadka ku wada kuweena sharafta badan sharaf la'aan ku tilmaamay kuweena caaqiliinta safahiyeye dabaalnimada ku tilmaamay oo naftaada ku kedinaysa buu dhahay xaggee maxamed ugu socotaa ma ahlu beydkaaga wax ka qabatid sow ma ogid saciid ibnu zayd oo marna ina adeerkaa ah marna dumaashigaa ah iyo walaashaa faadime iyo ninkeeda waayee faadima inay labadaba islaameen ayaga horta tallaabo ka qaad buu dhahay maxamed ha kuu dambeeye waa soo kala jiireeyey ayaguu soo aaday markaa waxaa la fadhiyay khabaab ibnu arad ninka lagu magacaabo way noo imaan doontaa taariikhdiise oo dadkii la dhibay islaamkana dhibka la gaarsiiye horeynta islaamay ah wax allaala marka waxyi soo dega iyo qur'aan soo dega iyo guriguu ugu yimaadaa markaasuu ku baraa guriguu u joogaa oo qur'aan bay akhrisanaayeen saddexdoodaba mar allaala markii shanqartii hugunhuguntii cumar la maqlay nin aad looga cabsaduu ahaa cumar nin aad u haybad badan buu ahaa cumar jaahiliga markuu ku jiray iyo markuu islaamka qaatayba mararka gobol ka mid ah waxaa la tilmaamaa nin dheer oo xoog badan oo haybad badan inuu ahaa laba ninoo waardiyaalkiisaoo gadaashiisa soo socday maalin intuu saa u milicsaday gadaal bay naxeen labadooda boodeen baa la yidhi cabsi daraaddeed saa darteed nin xaaladiisa cajiib badan bay ahayd waa nin aad iyo aad u waxa badan maalin wuxuu soo galay masaajidka nin baa sutra la'aan tukanayay geeskaa isaga tukanaayay haddanaw qofku sutra uu dhignaayo waxbaa loose sameeyaayo asagii dhanba intuu soo xabaaruu soo qaaday yaa wuxuu keenay tiirku yidhi sallihina meeshaa ku duko asoo salaadiisa ku jira waana laga tegey cumar nin cajiib badan bua radia allahu tacaala canh xaaladaa markay dhacday oo ay maqleen inuu cumar soo socdo macallinkiina coosh coosh meesha ku yaala horta hoosta laga geliyey si aan loo dilin waa la qariyey warqaddii qur'aanka ku qornaana faadumaa qarisay waa soo galay cumar war maxaa sheegayseen may waanu sheekaysanayni war sheeke waxaa waa ka badnaa ina ii sheega may nin inaagtidoo sheekaysanaynaan ahayn macallinkii waa dhuunsan yahay meeshaasu ku gamba yahay cabsiyaa ku jirta xaalku markuu meeshaa maraayey oo cumar iyo tilmaamayo uu og yahay wax xaqiiqa inay meesha jiraan ayagana ay dafirayaan ayaa markii dambe waxaa la yidhi saasaanu nahay buu dhahay saciid ilaahay ayaana rumaynay qur'aan baanana akhrinaynay saasay xaaladdu u jirtaa waxaa samayn karta samey baa la yidhi waa loo soo booday marka horta saciid inta la qabtay oo kor loo qaaday asagoo dhan la ruxruxay dhibaato badan la gaarsiiyey faadimo damacda inay ka celiso dharbaaxo intuu saa u soo jiidu ka jiray ayadana dhiig baa ka soo baxay mar allaala markuu arkay xalku meeshuu marayu nadaamooday uu yidhi war itusiya marka hore waxaad akhrinayseen way u diideen warqaddii bay soo bixayso warqaddaasaan akhrinaynay waa u diideen inay siiyaan waayo waxay uga cabsanaayeen inuu dhibaato gaarsideen waa ningaal ah markii dambe ayuu yidhi laatii cuzaan ku dhaartay inaana waxba gaarsiinaynin maca daalika waxay u tilmaantay taariikhdu qaar tilmaantaa inuu soo qubaysta ay dhaheenoo isdahiray kolkaa kadibna loo dhiibay waxaa ku qornaa bismi illaahi araxmaani araxiimi taaha maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa ilaa tadkiratan liman yakhshaa tanziilan miman khalaqa alarda wasamaawaati alculaa alraxmaanu cala alcarshi istawaa lahu maa fi الsamaawaati wma fi اlardi wma baynahumaa wma taxta اhara wain tajhar biاlqowli fainahu yaclamu sira waأkhfىa allahu laa ilaaha ilaa hu lahu اlasmaaء اlxusnaa qaari buu ahaa kaatib buu ahaa nin waxyaqaan buu ahaa nin mutacallimoo haqaafo badan buu ahaa waa aqriyey fabakaa cumar waa ooye radia allahu tacaala canhu ma axsan bir maxaa ka fiican war maxaa ka wanaag badan qowlka war maxaa ka sharaf iyo cizi badan war aaway xaguu joogaa nebi moxamed sal allau alah wasalam markii meesha uu maqluu macallinkii luuqii ka soo baxay iyo cooskii uu ku jiray oo yidhi wallaahi cumarow waxaan u maleeyaa inuu ilaahay kuu ajiibay duca nebiga shalay iyo darad uu ducaynayay sal allau alah wasalam rasuulkaa wuxuu laabaan maqlay asoo dhahay ilaahu laba cumar mid ka mida ah iisoo islaami wa cumar ibn khaaab iyo cumar ibn hishaam cumar ibnu hishaamna waa abubakar cumar ibnu khaaabna waa cumarkaan ilaahu labadooda kii aad jeceshahay iisoo islaami waayo laba ninoo halyeeyaa ayay ahaayeen allaahuma allah allah anta buu yidhi ada inaad taha wadaa cumaro war iigii hadalka bada iga daayay nebi moxamed sal alla alah wasalam asoo seeftiisii garwaaxsan baa la soo kaxeeyey daartii arqam ibn abilarqam bay ku jireen xamsaa shalay ama daraad soo islaamoo maalmo yar ka horreeyey albaabkuu garaacay cumar si xoog ah waa la wada cabsaday intii reere meesha ku jirtay buqbuqii dulaalka inta laga soo firi waabana cumaroo seef garwaaxsan way soo kala carareen yaa rasuulallaahi cumar waayo seef garabka ku wataa xamsaa yidhi maxaad u soo kala cararteen xamsa waa cumar kafura buu yidhi shar hadduu watana seeftiisaan ku dilaynaa khayr hadduu watana waa soo dhowaynaynaaye albaabkaa laga furay nebigu saa isugu duubuu qabsaday asagoo oraahdiisu ay tahay ashhadu an laa ilaaha ila allah وأشhهad أنa محamdا cabduه وarasuuله habkaasuu ku soo islaamuu soo galay yaa rasuul allah maxaa meesha u fadhisaan xaq ma aha miyaa waxaad wadid soo bax bannaanka u soo bax maxaa dhumashadaa keenay cumar radia allahu canhu nin cajiib badan buu ahaa walaalayaal waa ninka keliya cayaan u tawaafay baa la yidhi kacbada cabdullaahi bni mascuud wuxuu dhahay nooma suuro gelin inaan ayaana u tawaafna ilaa maanta cumar soo islaamay maahane radia allahu tacaala canhu saa darteed buu yidhi rasuulka allow dhuumashayaynan jiri maanta wixii ka dambeeya markii saxaabadu hijradu ay aadayeen waa la dhuudhuuntay asaga intuu sayftiisii soo qaatay buu dhahay war qurayshay may maqlaysaan aniga waa socdaa hijiraan u socdaa kii raba inay naagtiisu garoob noqoto ilmihiisuy agoon noqdaan hooyadii ay gablantahay soo daba kaca buu dhahay halkaasuu ka baxay radia allaahu tacaala canhu cumar wamaa adraakum maa cumar cumar nin cajiib badan buu ahaa walaalayaal sidaa darteed baa ilaahay xaqa wuxuuba yeelayba calaa lisaani cumar cumar carabkiisa dhowr aayadood buu ilaahay ku waafaqay subxaana wa tacaala rasuulka allow haddaanu maqaamu ibraahiim gadaashiisa ku tukana ka waran markuu yidhi isla markii maxaa soo degay waittakhiduu min maqaami ibraahiima musalla rasuulka allow naagaan halla xijaabo buu yidhi baarigii faajir baa u soo gelaaye waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab baa soo degtay naagaha dumarka nebiga xaasaskiisa markay waxoogaa dhibeen casaa rabbuhu in طallaqakonna an yubdilahu aswaajan khayran wuu akhriyey tii waa la soo dejiyey subxaana wa tacaala nin sahlan maahayn cumar marka ninkaasay ka soo baxsadeen labadaa qofood laba qofood oo cajiib badan bay ahaayeen xayu kaana meel ay sababan u ahaayeen fii islaami cumar bn اlkhaaab wadaca wuxuu dhigay baa la yidhi saciid ibni camar ibni noofil daaqaatihi daaqaadkiisii oo dhan daaqaadkiisii awoodihiisii oo dhan alfatiyata ee dhallinyaranimada ahayd ashaabati ee shaabada ashaabata ee dhallinyaranimada ahayd ayadana ilan dhallinyarnimadu waxay leedahay daaqo iyo awood aysan lahayn ciyaalka yaryarka ah iyo dadka dhallinyarnimada dhaafay kullahaa dhammaanteed fii khidmati alislaami islaamka u shaqayntiisii daaqada dhallinyaronimada waxaa looga faa'iidaystaa cilmiga barashadiisa walaalayaal cibaadada qabashadeedaa looga faa'iidaystaa diinta islaamka barashadeedaa looga faa'idaystaa haddii awooddaada dhallinyaranimo aad cilmi iyo xaq iyo diin ku baran weyso wakhti maskaxdu ay baaba'doo biil iyo ijaar guri ilmo oynaayey waxooda ay ka fakarayso si wax lagu barana waa ma jirto saa darteed waxaa la rabaa in allaala inta daaqada ay idinku jirto dhallinyaranimada ay idinku jirto cilmiga barashadiisa waa waxa ugu horeeya looga faa'idaystee inaad markaa uga faa'idaysataan waayo xilli baa la gaaraa la mashquuli doono xilli baa la gaarayaa salaadda haddaad soo haleesho nasiib ay tahay xilli baa la gaaraa markaad albaabka ka soo bixi rabto adoo soo cararaya lagaa dabaqaliyo lagu dhawo ciyaalkii cafaayad way ka dhammaatay caamihiin wa eberwa cafaayad ma laha caanihiina waa laakiin hadda ama soo deg ama kor cid juuq ku dhaysa ma laha cid ku haysata ma laha gabar kugu dhegan ma laha wax biilkeygiisii ku dhahayo ma laha maalintaad hesha alxamdulilah maalintaad way saaxiibkaad la seexanaysaa maqaayadaasaad ka cunaysa haddaad weyse galaasbi waa seexanaysaa wax kugu dhegan mala soo ma cilmigaa lagu dadaalaa walaalaya waxbarashada muhiim ah kutubaha diiniga aad looga faa'iidaystaa daaqada idinku jirta ka faa'iidaysta waxbaa la xafidi karaa maanta laakiin xillaan la cafidi karin baa jirta waxbaa la baran karaa maanta xilli aan la baran karin baa jirtaa waxbaa la qaban karaa maanta xilli aan la qaban karin baa jirta marka daaqadiisoo dhan wuxuu uga faaidaystay islaamka id wakti annahu aslama uu ahaa markuu islaamahayey wa sinnahu da'diisu lam tujaawis iiduunan gudbin weli alcishruuna bacd labaatan ma dhaafin weli siddeed iyo toban sagaal iyo toban labaatan waa xilliga bisaylka waa xilliga ugu qiimaha badan labaatan kutub baad qaadan kartaa oo cilmi waad fahmi kartaa midba ka kale ka sii adag xilliga marka aad marayso laakiin mar allaale markaan annagu duqownoon odayaal noqono ay naga hor timaado bahasha yaa laga yaabaa in masaajidka loo soo ordo wakhtigaa ma aha walaalayaal wakhtigiina hadda waayo ka faa'iidaysta salaada subax laga bilaabo ilaa cishaa'iga meeqaad dersi baad qaadan kartaa meeqa cashar baad qaadan kartaa meeqaad xafidi kartaa waa laysaga soo maaxataa timirtaada iyo biyaha inta jaabka lagu soo qaato kanba kangal kan kangal zaydkaa tag ka baro finigan baro xadiidka baro fiqigii baro intaasoon dhan ad samayn kartaa marka daaqada qofka ku jirta xili bay baaba'aysaa xilligaas intaan la gaarin waa dardaarana aad iyo aad uga faa'iidaysta fashahida waxa uu kala qayb galay maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisa sala allahu calayh wasalam almashaahida kullaha mashaahidihii iyo goobihii dagaalka dhammaan ilaa badaran bader mooyaane faqad qaaba wuu ka maqnaa can daalika alyowmi maalintaa liannahu kaana wuxuu ahaa fii muhimmatin kallafahu iyaaha muhimad iyo shaqo uu u diray ayada annebiyu nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam nebigaa meel u diray waasama wuxuu kala qayb qaatay maca almuslimiin muslimiinta micigooda fii istilaali carshi kisra kisra carshigiisa istilaalkiisii iyo dabargoyntiisii ama fujintii la fujiyey wuu ku jiray iyo wa taqwiidi mulki qaysar qaysar mulkigiisii boqortinimadiisii wiiqitaankii la wiiqay taana markaa wuu ku jiray wa kaanad lahu waxaa uga sugnaa fii kulli mawqicatin mowqic kasta khaada ay dhex dabaasheen cimaaraha moolkeeda almuslimuuna muslimiinta iyo gudaheedaba mawaaqifun mawaaqif garun oo iftiimaysa mashhuudatun oo loo markhaati furay wa ayaadin iyo gacmo biidun oo cadcadoo maxmuudatun la mahdiyo gacan cad baa uga sugnayd kul waa iska isticaara loola jeedaayo wax fiican buu qabtay waaye walacalla waxaa dhici kartaba arwaca butuulaatihi geesinimooyinkiisii tan ugu arwacsanaydee ugu sarraysay ugu fiicnayd tilka taa inay ahayd allatii taasoo sajalahaa uu qoray yowma yarmuug dagaalkii yarmuuge falnatruk aan u dhaafna lahu asaga alkalaama hadalka liyaqusa suu noogu qisooda calaynaa korkeenna طarafan qayb oo min khabari daalika alyowm dhammaan maba wada keeni karnee mana fadhin karna dhegaysigeede in yar bal hanoo sheega saciid haddana ha noo sheekeeyo qaala saciid saciid ibni camar ibni nafayl wuxuu yidhi lamaa kaana yowmu yarmug markii la gaahay kunnaa waxaanu ayn arbacan وacishriina alfan afar iyo labaatan kun baanu ahayn arbacan وacishriina alfan arbacan wacishriin waa afar iyo labaatan kun aw naxwan min dalik am wax u dhow fakharajat lanaa waxaa nagu soo baxday alruum bicishriina wa mi'ati alfin boqol iyo labaatan kun ah yaa naga hor timid wa aqbaluu calaynaa wayna soo qaabileen waxay nagu soo qaabileen biqatiin tallaabo haqiilatin ay culus khatooyin iyo khatwo tallaabooyin haqiiloo culus ayay nagu soo qaabileen kaannahum waxaad moodaa aljibaala buurooyin tuxarikuhaa ay soo dhaqaajinaysa aydin khafiyatin gacmo qarsoon buuro la iska socdoo gacan aan la arkayn soo wadoo kale yaad u moodaa weliba maanta waxaa la tilmaamaa inay isku xirxirnaayeen suusan ninna u cararin ruum xaggooda marka la fiiriyo wa saara amaamahum hortooda waxaa socday alsaaqifa wاlbaaariqa wاlqisisiyuun nimankii qisisiyiinta ahaa biaariqadii asaaqufadii asaaqifa waxa waaye waa culimmada yaryarka ah waa kuwaan xirta ii dhahno bataariikh waxyar ay ka sarreeyaanoo qisiisiintana waa nimanka culimmada ugu sarsareeya ah intaba way la socdeen yaxmiluuna waxay xambaarsanaayeen ay wadeen assulbaana saliibkii baasha saliibiyada heesaa markaa u wadaan wahum ayagoo yajharuuna la jahraaya bisalawaati ducooyin ducooyin ayagu ay leeyihiin iyo kor ugu dhawaaqayeen fayuradiduhaa waxaa soo celinayoo u jawaabahayey aljayshu ciidankii min waraa'im gadaashooda qisisiintii waa u horeeyaan iyo culimmadii siliibyadii bay wadaan way ducaynayaan fayurididuhaa way ridinayaan way soo celinayaan aljayshu ciidankii min waraa'im gadaashooda walahu haziimun ayagoo cod leh ka haziimi racdi sida onkodka ama hilaaca uu codeeyo kale onkodka ama gugaca iyo uu u codeeyo kale annaga laftigeenna waa lahaan jirnoo ciidanka kumaandooska ho aatay dhihi jireen markii meesha la marahaya marka saa darteed cod haziim oho racdi ah yay lahaayeen markaasi hal mar waxaad moodaa onkod baxayoo kale falammaa ra'awhu markay arkeen almuslimuuna muslimiintii calaa xaalihim haadihi xaaladooda ee saa ah haalathum waxaa cabsigelisay karatun badnaantooda kow horta muslimiinta way cabsadeenba karadoodii badnaantooda xaalatum cabsi gelisay wakhaalada waxaa dheehay quluubum quluubtooda shay-un waxoogaabaa galay oo min khawfihim cabsidooda ah cinda daalika markaa agteeda qaama abuu cubaydat ibnu jarax baa istaagay yaxudu asagoo guubaabinaya almuslimiina muslimiinta asagoo muslimiinta guubaabinahaya cala alqitaali dagaalka ku guubaabinaya faqaala wuxuu yidhi cibaadallah addoommadii allow unsuru llaha yansurkum wayuhabbit aqdaamakum alla u gargaara alla waa idin gargaarayaa wayuhabbit aqdaamakum gomdihiinnana ilaahay waa sugaya subxaana wa tacaala ilaahay u gargaara cadow laga celinaya ma jiro subxaana wa tacaala annagay dan tahay oo gargaarka ilaahay aayad baa tilmaantay ee ina allaha walayansuranna allaha man yansuruh ilaahay qofkii u gargaaruu u gargaaraa waana qawi casiis ah aladiina in makkannaahum fi اlardi aqaamuu الsalaa waatow الzakaa waamaruu biاlmacruuf wanahow can اlmunkari u gargaarka ila subxaana wa tacaala cibaad allahi unsuru اllaha yansurkum wayuhabbit wuxuu sugayaa aqdaamakum gomdihiinna cibaad allahi isbiruu addoommadii allow sabra fa ina sabra sabrku munjaatun waa koritaan min alkufri kufrigaa looga koraa wa mardaatu lirabbi rabbina raalli buu kaaga noqday waa lagu raaligeliyaa wa madxadatun waxay kaa fogaynaysaa lilcaari ceebta waayo haddaad sabri weys maxaa imaan inaad cararto nin weynoo cararaydha dhibkiisuu leeyahay marka ceebtay kaa fogaynaysaa wa ashricuu la soo baxa oo diyaargaraystoo haaneedsada arrimaaxa warmaha wastatiruu isku astura bitursi gaashaanka waalzimu sumta aamuslaanshada laazima shib buu yidhi sheekada iyo waxyaabaha joojiya meel kastoo khayroo loo socda in khayrka la aamuskala laazimaa wanaagsan xaj haddii loo socdana waa la sheekaynaa maanta janaasa haddii la raacayo waa la sheekaynayaa masaajidka haddii loo soo socdo qiila wa qaala aroos haddii naaguhu aadayaan qiila wa qaala gudo hadday aadayaan qiila wa qaala wixii oo dhanba saa darteed waalzimuu laazima asumtu ilaa min dikr اllaahi caza wajala maahane ilahay xuskiisa maahane subxaan allah alxamdu lilah walaa ilaha ila allah badiya caza wajala fii anfusikum hoos weliba hoos ilaahay ka xusa nafyaaltiina xataa amarakum ilaa amar idin siiya aniga in allah haddii ilaahay yidhaahdo qaala saciid wuxuu yidhi cinda daalika markaa agteeda kharaja rajul nin baa ka soo baxay min sufuufi اlmuslimiin muslimiinta safafyaalkooda wa qaala liabii cubayda abii cubayda wuxuu ku yidhi innii anigu asmactu waxaan goostay calaa an aqdiya inaan soo afjaro amrii arrintayda asaacata hadda aniga khalaas waa dhimanaa buu dhahay aniga maanta inaan arrintayda soo afjaro fahal laka min risaalah dhambaal ma haysataa tabcau biha aad u dirayso ilaa rasuuli illaahi sal alla alah wasalam dhmbaal macnaha risaalo fariin ma iigu dhiibaysaa nebi moxamed sal alla alيh wasalam faqaala abuu cubayda nacam tuqri'u igas gaarsii minii xaggayga wa min almuslimiina muslimiintaba assalaama tuqri'uhu waxaad iiga akhrinaysaa ood iga gaarsiisaa waaye minii aniga wa min almuslimiini muslimiintoo dhan ba assalaama salaan naga gaarsiiy nebi moxamed wataqulla waxaad u odhanaysaa yaa rasuula allah innaa wajadnaa waan helnay maa wacadanaa wuxuu noo ballan qaaday rabbunaa rabbigeen xaqan oo dhab ah oo run ah qaala saciid wuxuu dhahay famaa in samictu maba maqlinba kalaamu hadalkiisa oo wara'aytu aan arkay yamtashiqu asagoo xusaamahu la soo baxaya seeftiisa yamtashiq la soo baxay bixiyey galka ee xusaamahu seeftiisii wayamdii aaday ilaa liqaa'i acdaa' illaahi la kulanka cadowyaalka alleh xataa اqtaxamtu ilaa aan ku hoobtay anigana ila alardi dhulka waa hoobtay waaba dhacay buu yidhi waxtawtu waxaan ku gurguurtay calaa rugbataya jilbahayga waa awoodi waa inaan istaago waashractu waxaan la soo baxay rumxii warankayga wa watacamtu waxaan ku duray awala faarisin faariskii ugu horreeyey aqbala calayna na soo qaabiloo nagu soo socday uma kabacdi wahabtu waan ku booday cala alcaduwi cadowgii waqad intasaca allaahu alla ka siibay kullu maa fii qalbii wax kastoo qalbigayga ku jira oo min alkhawfi cabsi ah fafaara annaasu dadkiibaa soo ururo kusoo booday fii wujuuhi ruum ruum hortoodii wamaa zaaluu kama aysan zulin yuqaatiluunahum inay la dagaalamayaan xataa kataba allah ilaa ilaahay lilmu'miniina ugu qoray annasra guushii gargaarkii shahidda wuu ka qayb galay saciid bin zayd bacda faxi maka shahida wuu xaadiray wuu goobjoog ahaa saciid bin zayd bada bacda daalika markaa kabacdi wuxuu ka qayb galay fatxi dimashq dheh dimashq furashadeedii falamaa daanad lilmuslimiina markay muslimiintii u hogaansatay biaacati aطeecitaan abuu cubayda jacalahu abuu cubayd ibnu jaraax wuxuu ka dhigay saciid waaliyan waali ayuu ka dhigay calayha dimashq horteeda fa kaana أwal man waliya imra'a waa qofkii imrad iyo maamul loogu dhiibo dimashq meesha lagu magacaabo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah wa fii zamani bani umaya reer bani umaya wakhtigoodii waqacat lisaciid saciid waxaa ku dhacday bin zayd xaadiatan dhacdo dalla noqotay ahlu yarib reer madiine ehelkeeda yataxadauuna bihaa miday ku sheekaystaan zamanan طawiilan zaman dheer dhacdaa ku dhacday qisaa soo martay daalika waxay ahayd anna arwa binta aways gabadha lagu magacaabo arwa binti aways ayaa zacamad waxay kula murantay oo ay ku sheegatay anna saciid ibnu zayd qad qasaba inuu boobay ee uu ka dhacay shay-an waxoogaa oo min ardihaa dhulkeeda ka mid ah wa dammahaa uu ku darsaday ilaa ardiga dhulkiisa saciidaaba dhul iga boobaya meesha la taaganta qayb dhulkiiga ah oo ani leeyahay yuu saciid iga qaatuu iga boobay dhulkiisuuna ku darsaday wa jacalad waay guda gashay waxay guda gashay taluuku dalika intaas inay ku soo noqnoqonayso bayna almuslimiina muslimiinta baynkooda oo watataxadau bihi ay ku sheekaysanayaan ayay noqotay saciidkii aan soo tilmaannay yaa arwa oo uwees gabadhiisii ahayd dhulka boobay waa shay aad i aad u dhib badan uma intaa kadib intaa ugama harin naagtee rafacad waxay u gudbisatay amrahaa maamulkeedii amarkeedii dacwadeeda ilaa marwaan ibnu xakam ninka lagu magacaabo waaliya almadiina madiine waaligeedii ahaa waaligii madiine ahaa ayay dacwadii u dhiibatay ee tiri ninkaasaa waxaa iga dhacay fa arsala ilayhi wuxuu u soo diray marwaan unaasan dad ila ninku waa saxaabi nin sahlan ma ahee saxaabi baa uu ahaaye rag baa loo soo diray yukallimuunahu kala hadla fii daalika arrintaa fa sacuba almru amarkii way ku adkaatay calaa saaxibi rasuuli illaah saxaabigii nebigu dhulu xaday la dhahayaa wax sahlan ma aha arrintii jiqay ku noqotay meel xun bay ka gaartay wa qaala wuxuu yidhi wa qaala wuxuu yidhi wa qaala wuxuu yidhi yarawnanii saasoo idii qoran yarawnanii ma ii arkaysaan ma ii malaynaysaan waaye adlimuhaa inaan dulminaayo ma waxay idinla tahay dhulkeeda inaan qaadanayo kayfa adlimuhaa seen u dulminayaa buu yidhi waqad samictu anoo maqlay rasuula اllaahi rasuulkii alla salى اllahu calayhi wasalam yaquulu asagoo odhanaya man dalama qofkii dulmiya shibran hal taako oo min alardi dhulka ka mid ah maaha looto iyo mitr iyo vintiber vintimallaha iyo arrin noocaas ma aha waa qofkii dulmiya shibran hal taako keliya oo min alardi dhulka ka mid ah طawiqahu waxaa qoorta looga duubaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo min sabci ardina toddobada dhul toddobada arlaa qoorta laga saaraa waa in alaala inta la taagaya macsharka qiyaamo hal taakuu dhulmiyey culimada qaar waxay ku fasireen halkii taaka in la eg oo hoos aadayso ilaa toddoba gaaraysaa loola jeedaa ee toddobada arloo dhan ma aha hadduu laba taa dulmiyo laba taako in la eg oo ilaa iyo hoosoo toddobadii ah aa la soo qaadaa qoorta laga saara qaar saasay yidhaahdeen qaarna waxay dheen ma ahee toddobada arloo dhan inta la soo qaado taa ma rabino hoo toddoba dhan baa leeyahay qoortaa loo saaraya maalinta qiyaamaha saasuu markaa u wadaa idan xadiisa wuxuu tilmaamayaa qof kasta wuxuu dulmiyey ama wuxuu xaday buu la imaanayaa maalinta qiyaamaha war yaanan arkin buu dhahay nebiga nin rati xaday oo ratiga qoorta kuwada caa caa dhaa ratiga ku qaylinaya war yaanan arkin nin lo uu xaday qoorta ku wada caacdeeda yeerayso qoorta ku wada war yaanan arkin nin ri uu xaday maalinta qiyaamo qoorta ku wada yaanan arkin nin mare uu xaday oo babanaysa qoorta ku wadaa ninkan muxuu xaday taaka dhulka ah qoortuu ku wadaa asagana toddobadii arlood oo idhaha yaa muxamed yaa muxamed annaan dhooha ila hadlin diinka waa ku soo gaarsiiyey aniga jannadaan usii sii socdaa asna wuxuu xaday buu qoorta ku wadaa ratibaa ka kor qaylinaya ilaan wuu xaday boqol hadduu xaday boqol baa qoorta u saaran ratidhac iyo geeldhac buu ahaa markaasuu qoorta ku wadaa maalinta qiyaamo wuu qaylinayaa geeli dadko dhan saanay usoo eegayaan saa darteed buu ileeyaha yaa muxamed sida xadiis bukhaari tilmaamaya muxamedow muxamadow ha ila hadlin diinka waa ku soo gaarsiiyey saasuu nebigu uga dhaqaaqaya sal alla alيh wasalam marka wuxuu dhahay ee saciid see u dhacaya oon dhulkeeda u qaadanaa anuu nebi moxamed ka maqlay man dalama qofkii shibran oo min alardi dhulka ka mid ah booba oo dulmi ku qaata dawiqahu waxaa qoorta loogu duubaa yowma alqiyaama min sabci ardina toddobada arlo allaahuma ilaahayo innahaa ayadu allaahuma ilaahayow innahaa ayadu qad zacamad way sheegatay annii anigu dalamtuhaa inaan dulmiyey fa in kaanat hadday tahay naagtan arwa kaadibatan mid been sheegaysa wayba sheegaysaaye fa acmi basarahaa ilaw indhaha ka tir buu dhahay marka hore habaar buu la soo istaagay ilaw indhool ka dhig saxaabigii bay ceebaysay ilaan wax kaloo u furan male inuu habaartamo maahane inuu habaartamo ma ahee makaan kaloo u furan ma laha allow hadday beenley tahay faacmi basarahaa araga aragga tir buu dhahay marka hore waalqihaa allow kurid fii bi'rihaa ceelkeeda ila dhulkaa ceel buu ahaa alladii tunaasicunii fiiha igula doodayso aahir ilaahu muuji min xaqi xaqayga ilaahyo iisoo cadday inaan waxba ka xadin nuuran bayinan lilmuslimiina asagoo iftiinayo oo bayin oo muslimiinta u cad anni anigu lam adlimha inaanan qiyaanin ilaahayow inaanan qiyaaninna muslimiinta tusi oo bayaan cad u soo bixi saasuu yidhi falam yamdi kama soo wareeganin calaa daalika arrintaa habaarka ah hayru qaliilin wax yar in yar kadib xataa saala ilaa uu soo socday uu soo qubmay alcaqiiqu waadigii caqiiq la dhahaayey bisaylin waa daad ayuu soo waday lam yasil milahu daadkaa soo kale uusan dhicin qadun weli roob intuu yimid yaa waadigii caqiiq soo qubmay biyiisii daad badan buu soo qaaday fa kashafa wuxuu furay can alxaddi aladii xadkii kaanaa ahaa mid u dhahaa uu ahaa yakhtalifaani fiihi kuwa markaa isu khilaafaa xadkii ayaga u dhaxeeyey ayuu soo bixiyey bannaanka wadahara lilmuslimiina muslimiintii waxaa u caddaatay oo u daahirtay anna saciidan kaana saadiqan saciid inuu runlow ahaa roobaaba yimidba roobkii yimidaa wuxuu soo qaaday wixii wasaq iyo wixii meesha saarnaa dhulkeedii waa meeshiisii wax laga qaatay ma jiro xadkiisii asna waa sidiisii waxuu ka qaatay markaa malaha horta taa ilaahay wuu ku beryeelay ninkii saciid ahaa taas waa mid walam talbah ilmar'atu naagtiina ma aysan daahin bacda daalika markiisaa arrintay u caddaaday kadib ilaa shahran hal bil maahane xataa camiyad ilaa indha beeshay habeen baa inta lagu soo booday ayadoo indhool indhoolun bay soo kacdayba wa baynaa wakhtihiidoo iyo ayadoo tatuufu tawaafaysa warwareegaysa ilan seerata uma soco kartee fii ardihaa dhulkeeda oo gidaarka saa u qaqabsanaysaa tilka fii ardihaa tilka dhulka asaga ah saqadad waxay ku dhacday fii biirihaa ceelkeedii ilaa indhool waa uma jeeto say saa u taataabanaysa gidaarkee oo ah xaggee u socdaay ay lahayd ceelkiyaa ka hor yimid tulug way ku dhex dhacday waa laga soo saari waayey qabrigeeda meeshuu noqday waa shay dhib badan qaala cabdullaahi bnu cumar wuxuu yidhi fa kunnaa waxaanu ahayn wanaxnu khilmaan anagoo yar yar ah ila ciyaalka saxaabadu ku jiraa annagoo ilmo yar yar ah nasmacu kuwa maqla alinsaana qof oo yaquul ku habaarahaya lilinsaani insaan kale acmaaka allah andhaha allah ku tiro kama acmaa waa sida arro loo indha tire halku dhig bayba noqotayba qofkiiba qof habaaraysa ma aha sidii islaantii oo kale allah ku indha tiro qofkiiba qof dulmiyo wuxuu leeyahay allah indhaha kaa qaado acmaaka allah kama acmaa arwa arwa binti wey sidii loo indha tiroo kale annagoo yar yaraan maqli jirnay qisadu saasay ilan ahayd waaye walaa caja wax lala yaaba maaha walaalayaal fii dalika arrintaa waayo farasuulu calayhi الsalaatu wasalaam rasuulka sala اllahu calayhi wasalam baa yaquul wuxuu ku yidhi yaquul wuxuu yidhi ittaquu iska ilaaliyo ka cabsada dacwat almadluum qofka la dulmiye habaarkiisa weligaa qof madluuma iska ilaali qofna ha dulminin hadduu ku habaaro waa dhib fa innahu maxaa yeelay laysa baynaha wa bayna allaahi xijaab ilaahay iyo habaarka madluumka xijaab uma dhexeeya subxaana wa tacaala walow kaafir gaalba ha ahaado walaalayaal gaalnimadiisa ilaah baa u haysta yaa dulmi ku dhahay adi ha dulminin saa darteed ayaa qofka madluumka ah ee la dulmiyey ilaahay daalimka waa uga aaraa ilaahayow hadduu dhaho laansuranaka yaa cabdii walow bacda xiin waa kuu gargaari doonaa isug buu ilahi leeya subxaana wa tacaala qisaa waxay tilmaantaa islaam cabuul abbuul deganaan jirtay boqor guri qurux badan oo aad yaad u fiican oo cimaaradaa ku jiraa yaa hoostiisa waxay ka dhisatay aqal abuul abuul ah kiibay habeenkii kusoo hooyataa maalintiina meelaasay ka qaraab doonataa iyadoo usheeda ku tukubaysa maqhribkii iska timaadaa boqorkii soo degoo la taliyaashiisu la socdaan asagoo warwareega wark waxaan macaa foolxum guriga iga foolxumayna war iga dumiye meesha askara loo dir waa laga soo dumiyey ma oga say iskaga soo qaraabanaysay cashadeedii waxayd markay soo heshays tiri dhinacaaga dhulka dhigba waa timid walaysa bishay waxba maba ku yaala meesha waxba maba ku yaalaba meesha xaggay gashaa waryaasaa iga yeela boqorkaa kaa dumay ilaahayow haddaan maqnaa bay tiri adi xaggee jirtay haddaan aniga maqnaa ayna ant adiga aaway jibriila loo soo diray asagii daartiisii waa la fujiyey dhammaan koraa loo qaaday ama dhulkaa lala gooyey walaalayaal ilaahay waa u gargaaraa qofka madluubka ah ma wanaagsano qof muslim ah ama qof kaleba insaan oo dhanba inaad dulmiso gabadha bariiro lagu magacaabo ee caaisha u ahayd taqaanaa ee ay caaisho xoraysay qoom bay la joogi jirtay qoomgaalay la joogi jirtay ayadoo saa ula joogtaa ama ayada laftigeedba ma soo islaaminba khadaamay u ahayd ayagaa addoonsanaayay gabar yar oo gabadha tolka ee eh, guriga ee ka shaqaysa ah ayaa waxay lahayd wishaax kuul kuul bay wadatay gabar yar waayo bannaankaasay ku ciyaaraysaa kuushii bay meesha uga soo tagtay markay kuushii ka soo tagtay dafaa timid baasha dafada lagu magacaabo hilib bay u malaysay hal mar bay qaadatay marka kuushii ana igu tuhmin bay tiri adaa xaday tuugad baa tahay saanaa tahay kan baa tahay waa dadka qaarkood say shaqaalo ku yeelaan maanta adaa xaday tuugayey adaa saa yeeshay maalin kasta qoraxda istaajinaayeen bay tiri way ifatasheen boorsadeedaa la fatashay waxaa la fatashay jeebabkeedii sariirtay ku jiifanaysay joodarigii iska daa wa kale qubulkaygii fajiseen bay tiri farjigeeda intay fureen yay tiri amay geliyeen sida xadiisku tilmaamaya meeshaasay ka raadiyeen meesha wallaahi waxay tiri anuu saa u taagan maalin ayagana ay tuhmaysanayaan wax aan sameeyey aan lahay ay igaraacayaan dafadii maalintii qaadatay oo kuushii wadaana soo kor martay way soo daysay bay tiri saasay u soo tuurtay ayagoo arkaaya meesha la soo waxeeyey ila ilahi waa u gargaara subxana wa tacala qofka madluumka ah aman yujiibu اlmuطara ida dacaa wayakshifu الsuu wayajcalakum khulafaaءa اlardi war maskiinka la tabardareeyey oo laga adkaaday ee la dulmiyey yaa ajiiba buu dhahay ilaahay aman yujiibu اlmuطara ida dacaa ilaahayow markaad dhahdo ilaahay san ma aha subxaana wa tacaala alla dhegala ma aha in lagu dulminayo waa u jeedaa subxaana wa tacaala haba soo daaha nasrigee waa lagu gargaara kadib bay kitaabeeyeen caaishaa soo gadatay gabadhii subax kasta markay ii imaanayso ooy rabto inaan qaxwo cabnay soo socotaba wa yowma alwishaaxi min acaajiibi birabbi shicray tirisaa maalintii wishaaxa ee kuusha acaajiibtilaa bay ka mid tahay calaa annahu min baladi اlkufri anjaani baadkii gaalnimada iga soo badbaadisay subax walba way imaanaysaa qaxbad markii cabta way baxaysaa subaxii kale waa yowmal shahada dhaysa soo gelaysaa markaasay naayaa maalin kasta yowma shacbaad ku jirtaaye waa maxay qisadii hadda iiga sheekaysay bay tihi marka caaisha radi allahu tacaala canha marka dulmigu ma wanaagsana qofka muslimkana inaan la dulmin inuu wax dulmin waa lagama maarmaan intaad daalim noqoleed madluum noqo intaad wax dulmineed adiga ha lagu dulmiyo saasay markaa ku wanaagsan tahay waad u jeedaa inay imtiqaana u habaartamay saciid kadibna indhool ay noqoto ceelkii bay ila hadda ku jirtaa oo laga soo saari lahaa waayey oo qabrigeedii markaa noqday qisadaha qaarkood waxay tilmaamayaan sacad ibn sacad ibn sacad ibn abi waqaas laftigiis waa noo imaan doonaaye mar allaala markii meel loo dhiibay asoo dadka dujinaya reer kuufa waxay dhaheen sacad ma fiicna sacad salaad fiicanna ma tujiyo sacad nin wanaagsan ma aha ashtakay ka soo gudbeen cumaray usoo gudbiyeen cumar radia allahu canhu isla markii wuu soo casilay ma dhihin been waa ninka wuu fiican yahay laakiin waa ka soo casilay camaar ibnu yaasir baa loo dhiibay markaasuu sacad u wacay cumar uu yidhi ka warnaya abaa isxaaq arrintaasaa lagaa sheegaa wallaahi buu dhahay sida nebi moxamed dadka u dujin jiraan u dujin jiray salaadda cishaa'iga labada rakacor waa dheerdheerayn jiray labada dambena waa gaabin jiray siduu nebigu yeeli jiray sal allau calah wasalam saasaan kuu maleeyaa buu dhahay cumarna saa loogama harnin rag baa lagu diray waxoogaa kadib dhahay masjid kasta tagay weydiiya sacad ka warrama masaajid kastay soo galaan way istaagaan war sacad ka war marka jamaacada laga baxo sacad nin fiican waayo hal mar bay wada dhahaan sacad nin wanaagsan waay masaajid kalaa la tagaa masaajid kalaa la tagaa ilaa masjid reer beni magacuu lahaa ay tageen oo markaa intay la tukaday ay istaageen sacad ka warrama sacad nin fiican laakiin nin baa istaagay sacad wuxuu yidhi haddaad na weydiisa nin fiican ma aha waxna nama siiyo xoolaha keligiisa qaata intuuga waxyaa noocaas u sheeg sacadna waa taagan yahay ilaahayo buu yidhi ninkan hadduu been iga sheegaayo saddex mid baan ku habaarayaa buu dhahay ilaahyo ta koowaad cimri dheer sii buu dhahay marka hore ilaahayo cimri dheer oo aad u dheer siiya o ta labaadna fakrigiisa dheeray buu dhaha ilaahayo fakri aan dhammaanaynin cumri dheere fakri dheer lagugu raaciyey waa dhibaato ta saddexaadna rabbow fitanta u bandhig buu dhahay fitanta dhimaanaysa u bandhig waxaa la arkay odagiyo cuti noqday weynaan heer uu ka gaaray xaajibooyinkiisa meeshaan timaha tim indhaha kor ka soo baxa intay soo baxeen indhihii ku soo dhacay gabow heeruu ka gaaray fakhrigiisa meel dheer jira fitanta loo bandhigay suuqa laga adeegto bannaanka albaabka ee dadka ka galaanuu taagan yahay markaasaa gabdhaha yar yar ka ah ee adeega u socda dabada ka qanjaruufana tii soo martaba waa oday weynoo da-daa gaaraya waa fitan aad aad u dhib badan gabdhihii way ka kala cararayaan mar allaal markay odayga arkaan saa darteed buu mid kasta dabagelaya mid kasta gadaalu ka qanjaruufana waa shay dhib badan marka dulmiga ma fiicna aad yaad in laysaga ilaaliyana waana la amrayaa walaa cajaba wax lala yaaba ma aha fii daalika arrintaa wax la yaab eh ma aha farasuulu rasuulku calayhi الsalaau wasalaam yaquul ittaquu war ka cabsada dacwata almadluumi madluumka habaarkiisa fainnahu maxaa yeelay laysa baynahaa habaarkiisa iyo wa bayna allaahi xijaab uma dhaxeeyo subxaana wa tacaala durbaba ilaah wuu ka ajiibaa way dhici kartaa inay soo daahda aargudashada isla markii inay timaadana waa suuragal fa kayfa saa looga ajiibi waayey idaa kaana almadluum kii la dulmiye maanta waa saciid bin zayde haddana dadko dhan iskaba dhaafba dadkeenna caadiga waa wax kale ninka la dulmiyaaba saciid ibnu zayd ah waa axad alcasharati almubashiriina biاljanna waa tobankii jannada loogu bishaareeyey mid ka mid ah nin noocaa soo habaartamay haddana oo nin asoo iska jiifa nebi moxamed yidhi yaa saciid anta fi ljanna jannada gudaheedaa tahay abu bakr fi ljanna cumar fi ljanna cumaan abu cubayda طalxi bnu cubaydillaah toban buu rasuulku tiriyey sal alla alah wasalam zubayr ibnu cawaam tobankiinama ahlu janno waaye saa darteed baa ninka caaba habaartamay ee dulmiga lagu sameeyey saciid yahay se ilaahay u ajiibi waayey fakayfa say ku dhacaysaa in la ajiibi waaye idaa kaana almadluum hadduu madluumkuba yahay saciid bin zayd oo axad alcasharati tobankii mid ka mida almubashiriina loogu bishaareeyey biljannati jannada markaa ka mid ah hasab in la ajiibo saa darteed meesha waxaan uga baxnay saxaabigii saciid ibnu zayd taariikhdiisa cumeer bin sacad baanu geli doonaa oo laba qaybood haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala waana kitaabkii afraad baa ka bilaaban doona caa waxay ka bilowdan waxaan u diyaar garoobaynaa fasaxii ciida haddii ilaahay idmo subxaana wa tacaala habeen dambe waa suuragal muxaadaro in la akriyo sida hadaaina loo sheegay isniintana waa maalintii soonka sanfilaayo sagaalaadka habeenkeedana waa iska ciidii oo kitaab lama akrinaayo bacdama dadku ay sooman yihiin afarkii waxay isaga diyaargaroobayaan talaado waa la ciidaya haddii rabbi idmo subxaana watacaala arbacii khamiis iyo jimcana way soconaysaa sabtiga maalinta jimcaha haddii rabbi idmo khudbada maalinta la tukado habeenka sabtiga soo gelaayo haddii rabbi nafta nagu gaarsiiyey saciid eh, eh, cumer ibnu saciid ayaan usoo diyaar garoobaynaa qisadiisa cajiibka badan insha allahu tacaala waa maalinta jimcaha habeenka ee sabdiga noo soo gelaysa maqhribkii wabilaahi towfiiq ku wada ciida caafimaad asalaamu calaykum waraxmat ullahi